daar le waay saawina uma sujuudaayo maxaa sujuud sujuud sahwi ma laha sababta maxaa waaye salaadiyaa dhamaatay lamaad waaas le waa sujuuda markaasi salaadka soo naqsahaa waa laga ron yahay faakadhu laisar asalaamu alaykum alhaan leh kugaabsano alaam aho faal asalaamu alaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh naludaya iyadana waxba dhibayso suna waaye intana suna waaye wafi thaani alsr wahum iyo maxay niyeysahayaan muqtadiintii radday niyeysahayaan mawynma imaamu asalaamu cala lmuqtadiina inta oo kuxirtiin oo midigtiisa xageeda jiraan ti horo iyo وعن يسار ومن على عن يساره انت بديس جرتنا وأنيسها وعلى من خلفه انت دنبيسنا وقلاش جرنا وأنيسها لما ذا سلام تسروا تنبدح تمدك تنهو تندنبي تندنبي تاسس أنيسها وقلال جران وكو أبارن عليها وبعد جران دكتور الحراية وهو مهتدون تنو حين يسأل الرداء iyo waxay uniyeysahayaan inti salaamtii korkoodii oo salaamtii inay celiyaan ama amuuminta ahayaan ka salaamayana waxaa suniyeysahaa imaamkii i mamuumkii ka salaanta dhakaya radigay soo celihayeen imaamkii intoodi i ka dambeeyeen tasnimada lamaad iyo inta badaiisi jirtay inta kadaas jirto ku abaarsan marka <clears throat> salaanta maxay ahayd marki imaamka imaamka maaa laga mamuum maxaa laga rabaa mamuum waxaa laga rabaa marki asalaamu alaykum asira imaamka ishra hor iskiraan maaha waxaa suna u ah markay hidaa imaamka asira assalaamu alaykum waraxmat ullah assalaamu alaykum waraxmat ullah kalamaad oo badaxda markay dago amaamunkana aslahaa assalaamu alaykum raxmat ullah assalaamu alaykum waraxmat ullah maana israac si imaamka israaca maaha marka imaamka assalaamu alaykum leeyahay waa sugeedkii koowaad talamaad ilaa iska dhameeyo maamuunka isuga a sunaa markii talamaad is laga rabaa sira assalaamu alaykum ramatullah xataa ada imaamka masbuuq ahaay usiga masbuuqas ahaay oo imaamka assalaamu calaykum taho marki shira hore aska kaca maa salaadaa u dhineed ti saddexaad isku xirti ti koowaad isku xirti atixiyaad marki imaamka salaada iska baho assalaamu calaykum waraxmat ullaahi assalaamu calaykum waraxmatullahi dadka badigood imika imaamka salaada asbego waa ansixeey laakiin si sunada waxaa waaye marka imaamka lamada salaam bego bas kaca ki kacayo kan salaam la saayan oo salaada imaam ku lamada salaam marki imaankaas dhameey usna salaamasa ha maana imaanka marki asalaamu calaykum usna iskiraa maaha ta lamaad markas dhameeya usigo alla usuneeya usna markaas isbilaabo asalaamu calaykum waraxmatullah bedi asalaamu calaykum waraxmat markiska caayana oo imaamkana weli oo salaada iska baxayna kulli marki salaadaas dhameyle waay maana marki asalaamu calaykum waraxmatullah iskiraa badanaan inta salaada oo ma'muumiinta horley ukacaayaan lamada lamada lamada salaam markiska soo jeesto a ma'muumkana oo ku xirnaay salaadiisi udhiman tahay markaa kabacdi isu kaca man salaantii hore ma ku kacaayo inta waay <clears throat> alaa kuli xaal xadiidka muasal ah intaa kulli sid cali radia allahu taala canhu xafiis waxaas yiri kana nabiyu nabi waxaa ahay sala allahu alayhi wasalama waxaas ahaa jiri yusalii qabla alcasri casirka hortiisa waxaa isu ka jiray arbacan afar arbac rakacaad inkoodii hay afarta rakac salaam naqsi laba rakacaas dukaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi markaas uniyeysa usalaamaya malaa'igta muqarabiinta oo inta aftiisi joogo malaa'igtaas uniyeysahay oo muqarabiinta ah iyo waxii la jira oo mursaliin ah iyo mu'miniintaas uniyeysahay banaanka joogaan waay maa kuwa quriyaan waxaa uniyeysaha salaamta afkeed niya rabtaa waxaa looniyeysaha yani malaa'igta mu'miniinta jinniga mu'miniinta iyo dadkii yani kuwa xerteen kuwa xiran lamaysan yihiin saasaa loo niyeystaa xadiis waaye waxaa wariye turmudi xadiis sumrana waxaa isleehaa umirnaa waxaan amaranaa rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalama waxaasna amrina wariga radigaa niyeysahayaanta daliilkeedi waaye waxaasna amray nabigaani alayhi الsalaatu wasalaam an narudda cala اlimaami imaamka inaan ku radino an nataxaaba yani in isjeclaano idin ku salaam naqsiga oo mahmuumka waxaa la rabaa inaad radi suniyeysto malaaigtii insigii jinigii waa suniyeysta <coughs> haddana markii salaantadan liida lamaad waxaa waaye mahmuumka imaamkaas radihaasne radigaasaa suniyeystaa nabigaan amray inaa haddii kabaxnana isjeclaano ala suniyey an yusalima bacdana bacduna calaa bacdin bacdiga bacdii kale asalaamo <coughs> asalaamo waa rabaa markii asalaamu calaykum laga baxo ducda la dhameeyo sanaan masaaxafada masaafaxada masoo aroorin masaafaxadaan oo yani oo marki salaada laga baxo carabta u badan taqaballahu min taqaballahu minka dhahaa mogtahay masaafaxadan masoo aroorin hadiidkuma imaanin bas hadii laga baxa salaada isjeclaada al isjeclaa marki la baxaayo ismuya asalaamu alaykum aa isleeha asalaamu alaykum mana masaafaxa maaha gacanta gelihaaya ma markii la baxaayo salaada ladaceysto tafaatu asalaamu alaykum laakin musaafaxa mala sunaynin tan fijirka iyo magaciisii tan oo magaciis subaxa oo saliga ku akrinane bidca mustaxsana waaye ma og ariyino saliga ku akriyino waa bidca la wanaagsadi waaye culamada wanaagsadeen taasa la keenay bidca mustaxsana la yihaaha bidca mustaxsano bidco la adeeg oo loo wanaagsadi waaye laakin sunada asalkeedii suna mustaxsanana waa lahaa bidca <coughs> mustaxsanna waa lahaa calaa kuli xaal muminiinta dhalaa isku raacsan kulamaa ra'aahu lmu'minuuna xasana maxaasir nabi muminiinta dhammaant nabigaa leh waxay wanaag u arkaan yani fahuwa xasan kulamaa ra'aahu lmu'minuuna qabiixan muminiinta way xumaan ay u arkaanne fahuwa qabiixun ku xun waaye waxay soo gelaysaa wafcalu lkhayra aayadii ay dhexgelaysaa iyo waxay soo gelaysaa ma cala min sabiilin ma cala lmuxsiniinta samaan jid oo dembi u furan xaggoodi ma ahaanin halis jiro bidcadaa jirtaa maxaa yeelay nabiga calayhi salatu slam usaa dhex bidcayaalka inay kala baxaayaan nabigaa sheegay waxaas uu khidhaabay asxaabta maxaas yidhi man sanna sunatan xasana suna wanaagsan ninkii suubiyaa lahu ajruhaa yani jid wanaagsan ninkii jideeyo jid wanaagsan ninkii jideeyo aa isoo suubini waay mogtahay jid wadaasana kii jideeyo falahu ajruhaa ajarkeedas leeyahaa waajru man camila bihaa inta ku camal falati ajarkoodina waa leeyahaa waman salla sunatan say-a jid xuna kii jideeyane falahu calayhi wisruhaa wawisru man camila bihaa anabigir alayh isalaatu wasalaam calaa kuli haatan subaxii salaanta aan suubino iyo casirkii badanaa la suubiyo yani bidca mustaxsina maaha bidca xasana sahilahaa sunadii asalka suna ahaa ma ahaa asal ahaan suna uma ahaa laakin ilaa waxaa suna ah markii salaada laga baxo ola ducaysto asalaamu alaykum asalaamu alaykum asalaamu alaykum gacanta ku darsamaysaa iida mala sunaynin iida mala sunaynin antalaskahaado carabta u badan taqabal allahu taasi gacanta bishaa duco waayo ilaahna habalo iska dhahi karaa ayda gacanta la marka sunada waxa waaye saas le waayo الثالث عشر ti tama saddexaad tartiib اlarkaani arkaantii tartiibintii waay kamaa dakarnaa si aan usoo xusnay aan usoo sheegn loo tartiibiyo fain tarakahu camdan hadda ugu tago tartiibta macnaha tartiibtii waa insha allah hadakaas waa waa waa badhaa umale adaa iska jir الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم علمنا بما جهلنا وانصرنا ما ذكرنا بما نسينا يا لطيف يا الله رب يسوع تعسى عيني يا كريم إمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعسره الثالث عشر كي ثمن يسدحات الثالث عشر ما هو الثالث عشر mehan tarkiibkeedii anuxaada agga naxwa magali karnay damaamiin iyo rag badan ah kor dhow waayo halia cashar waxaa ku jiraa wax dhan aa ah ku jira oo naxwi kusaabsan aa ku jira athalia cashar kii iyo saddexaad waa lakooda mujud waa la kor dhawaa tartiib اlarkaani arkaanta athali athalita cashar kii oo iyo saddexaad oo min alarkaani arkaanka salaada arkaanteedii kamid ah tartiib arkaantii oo la tartiibiyo waaye kamaa dakarnaa saan usoo sheegnay loo tartiibiyo si hor loo soo bixiyay salaada qiyaam yani faatixa qira'at lfaatixa sujuud waxaas marnay dhan waayo takbiirat lixraam niyo intaas intaas saas loo tartiibiyo laisku xijiyo tartiib aliraa waxyaalba waay waay ka dambeeya loo xijiyo wii ka horeeye lusoo ijiye wa walba wii oo ka dambeeye loo ijiyaa leerahaa isku xijiyo xigtadaasa leeraha luqa weynaa ku jirtaa oo dheer haddii taabana tartiib o yani hadalkiisii iyo wii macnus yahay luqat alcarab wax badan yani ashcaar badanaa uhaynaa wax badan istishaag badanaa uhaynaa tartiibta keliya wax badan qaadayo waxay naga qaadaysaa yani baali dhanay naga qaaday waxaa waaya hadda hangaabinati inta la joogan ka wadano tartiib larkaani الثالثة caشhaرa kii tama iyo سaddexaad oo min aarkaani salaada arkaanteeda kamid ah tartiib اarkaani arkaantii oo la tartiibiyo waaye rukniyaalkii salaada rukniyaalkeeda ahaa shuruud maed arkaantii in la tartiibiyo waaye arkaan iyo shuruud iyo sunan iyo waxay aad iyo abcaad ay salaada kakoon tahay arkaantii ala dakarnaa aan usoo xusnay tiradeedii oo magaciisii si loo soo sheegay in loo tiradeed si loo soo sheegay in loo tartiibiyo tiradii oo kulmisahaysii qarna niyati bitakbiiri niyada la xariiriyo bitakbiiri waaa kasoo baxaa waa qarna niyat bitakbiiri haddana takbiirtii niyadii iyo takbiirta isxariirkoodii haddana waxaa la yeelay iidan aa laga dhigi igane qira'adii fi lqiyaama la dhexdhigi akrintana joogaa la dhexdhigi joogeeday ku jirtaa tartiibna waa lahey sidii le ma kala baxayaan macnaha waxa waaye aakhir rugni waaye kani waxa waaye rugni uu dambeeyey oo salaada arkaanteedii kamid ah haddii arkaanta la helo waxay ka koobmaysaa waxay ka koobmaysaa haddii xuruuf oo ramsi looga dhigo waxay ka koobmaysaa arkaanta markii xuruuf loo ramsi haayo macnaha markii xuruuf lagu keenaayo waxaa lagu keenaa xuruufteedii waxaa lagu keenaa ifan ifan qaafti qaaf ifa nuun ma aho qaafti rukn arkaantii qawliyeeda hay qawligii waay ruknigii oo qawliga ahaay waaye fadini ruknigii ficliga ahaay waaye idaa waxaa ka koobantay halaan waaye nuuntii niyadii waaye haddaa nuuntii waa la bixiyey niyada waa la bixiyey ficlina ma aha ay leeyihiin qawlina ma aha rukni ficlina ma aha rukni qawlina ma aha dul waxay leeyihiin rukni ficli waaye macnaha qalbiga afcaashiisa kamid tahay afcaal qalbi waaye wa afka laga dhahaayo maaha inta af laga dhahaayo waxay ka kooban tahay salaada arkaanteedii waxaa lagu aruuriyey ifan aa lagu aruuriyey ifan qaaf ifa iyo nuun qaafka qoyolihii arkintii rukni oo qawlii ahaayeen waaye afka laga dhahaaye intii afka laga dhahaaye waaye iyo fa'dana ficliyi waaye intii la falaaye waaye ala sheegana insha allahu tacaala marka waxay naqhaysaa haddii lasku dardaro isku dardaro tan qawliyada ah iyo tan ficliga ah iyo tan oo haddii la dardaro iyo niyada haddii la daro waxay naqahayaan dhammaantoodii tama saddex ay naqahayaan tama saddex rugni waaye tama saddex adkaan waaye qawliyadii shan rugni waaye ficliyadii waxa waaye yani todoba todoba iyo shan waxa waaye tama iyo marka afcaasha waa yani waxa waaye todoba inta salaada oo aqwaaln oo afka laga dhahaayna oo akris iyo akras akriskii waaye waxa waaye shan maxay islana qaayaan taman iyo lama haddii lagu daro niyada lagu daro maxay naqaayaan tam iyo saddex tifan saasaa loo kulmiyey ramzi waa lu ramziyey fuqaada ay fuqaada waaweyn ay kusoo haddii laga dhigo magaciisii jniidi qawliyadii iyo ficliya iyo niyada qalbi niyada markaa waxay naqahaysaa min afcaal qalbi ah, waxaa la ahaa markaasi waxaa la yihaahaa qawliya iyo ficliya lailahaaya bis haddii niyada lagu daro ficliyada lagu daro oo laga laga dhigo ti niyada niyadii haddii laga dhigo rugni kul oo ficli ah, ah niyada markaasi afcaashu qalbi ay kamid tahay qalbiga afcaashay kamid tahay markaas waxay naqahaysaa waxaa la helaa waa la heli karaa in la hiraa qawliye iyo ficliye keliya waa la heli karaa markaas yaa la heli karaa haddii niyada ficliya lagu tiriyo waxaa la heli karaa yani in la hiraaho yani waxa waaye qawliye iyo ficliye waay keliya waxaa kamid ah qawliyadii waxa la akrihaayo a kamid ah kowtan salaada luugalaayaba waay takbiirat lixraamkii oo salaada luugalaaye oo lagu bilaabahaayey salaada lagu galaayey waxaa laleehaa qawliya waaye allahu akbarto waaye qawliya waaye waxaa la akrihaayo waxaa kamid a allahu akbarti oo salaada lagu galaaye takbirtu ixraamka oo salaada lagu galaaye kamid a qawliya waaye maxaa yeelay waa lagu qoola qawliya laihaahaa maxaa yeelay waa la akriyaa allahu akbar akris waaye iyo faatixadii waaye iyadana atixiyaatkii way tirihe allahu akbar iyo takbiirat اlixraamkii ifaatixadii qawliya waay atixiyaadkii waa la akriyaa yani idan qawliya waay laleeyaha waxaa laleeyahaa qawliya waay haddana salligii nabiga sala allahu alayhi wasalama idan waxaa laleeyahaa yani waxaa la yihaahaa idan qawliyaa la yihaahaa waka inta le salaam naqsigii qawliyaa lahaa shantani maxaan nidhi allahu akbartii oo salaada lagu gelaayay iyo faatixadii oo salaada lagu akriyay oo ansixin atixiyaatkii saddex ihi qawli saligii nabiga sala allahu alayh wasalam afar salaam naqsigii iyo salaam naqsigii laga salaam naqsihaay iyadana qawligi waaye qawliya shantaas qawliga waaye tan ficliyada ee afcaasha ee todoba waaye waxaa waaye ko u horeeyo jooga waayo waa tax jooga salaada lagu dukaa leerahaa ficli waaye calafaleeya waayo istaag aniha maho istaaga waayo anaguna joogsiyaan leyna maho istaaga waay istaag istaag inuu dugto maho istaag inuu dugto joog inuu dugto rogre ficile waaye wakaas waalqiyaamu joogsi waaye wاlrukuucu rukuuci waaye kilamaad wاlictidaalu ictidaalkii waaye ictidaalkii waaye yani is-oogidid is oogaayo waay marka soo rukuuco laga soo naqaayo rukuuca ilaa meeshii laga himid loo naqaayo rukuuca intii rukuuc maa ictidaal maxaa la yidhahaa kan loo naqaayo oo markii rukuuca hortiisii sila ahay a loo naqaayo kaasaa la yidhahaa wasujuudu sujuudkii waaye waljuluusu fadhigii waaye juluuskii oo bayna saydatayni dhacaayey fadhigii oo la fadhiisahayey manaa oo dhacaayey lamada sujuud dhexdoodii waaye lamada sujuud dhaxdoodii saa waaye todobadii saan ku dhacday todobadii shan lama iyo khalaas waaye war kan la fadhiisahayo oo haddana juluuskii fadhigii la fadhiisahayey waaye atihaadka dambe figiis la fadhiisahayey watartiibu yuqaal tartiibkii waaye ma o yuqaal waxaa la yidhahaa yani yani tadoba markaa liha niya la adeefiyo waxay naqeysaa siyeed ay naqeysaa yani shantii aqwaal iyo niidii isku daro todobadii afcaal waa islaadayntam i saddex markii lihiyo tartiib waxaa laga soo wareegaa waxii u dhacaayo macin wadajir udhacaayaan yani arkaanta oo wadajirka udhacaayaan laga soo reebaa markii lahiri tartiib la hiri waxaa laga soo istisnuuha macnaha laga soo reebaa waa wadajir udhacaayaan fiiso fiiso u fiirso niyada iyo takbiirat lixraam duuduub ay u dhacayaan isku duuban a mar ay dhacayaan maxaa yeele markii niwaytu qalbiga laga soo hiraaha ama afkaka tiraahi waxa uu xijihay allahu akbar falnadur niyada badajaray u dhacayaan fiir mhm. kulligood haddana waxay ku dhacayaan ah. weliba haddana waxay ku dhacayaan qiyaam taxdiisay ku dhacayaan qiyaamkii naftiisne rugniyaad ka mid yahay tashahudkii dambeeyey iyo magaciisii fadhigii rugni waay ikane kane fadhigaas oo atixiyaadka lagu akrihaayo dhexdiisii ay dhacayaan atixiyaadkii akrisiisi iyo saligii nabiga la akriyo sala allahu alayhi wasalam islaam naqsigii yani i kane yani salaamta oo lala yimaado kii kana wada jiray aw lacaayaan haddii la fiiriyo intaan waa lasoo reebay intaan laga soo rubay alahaan laakin duul a ah wata al tartiibka xaasil ay ku yahay haddii hadda aan galno waani o dheeraha lakin insha allah gooni aan ubixiyeyna wasahla lamudaa atartiib lisgira tartiib waaye ale maha waxaa jira fiiri niidi waxay ay dhadhacaysaa takbirat lixraam wada jiray aw lahayaan lama rugni waayo niidi rugni waaye takbirat lixraamkin rugni waayo yani ma isku xijinin isku maray dhaceen allahu akbar adleysa isku mar ihi yani waxa soo heri haddana yani haddana waxay dhacayaan qiyaamkii joogay kulaha usan rugni waayo qiyaamka naftiis rugni waayo atixiyaadka dambeeyo iyo fadhigii rugni waayo ikan ikana waxay dhacayaan fadhiga oo atixiyaadka lagu akriyaayo dhexdiisay dhacayaan markaas atixiyaadkii dambeeyey iyo fadhiga atixiyaad l lagu akriyaayo dhexdiis yani ay dhacayaan asyaati akriisi saliga nabiga akrintiisi iyo salaam masigi hmm. waxaa lol imaanay salaanta lol imaanay kulligood igana wada jiray udhacayaan haddii la fiiriyo fiirso waa kulli waa la reebay athaalis cashar kii taman iyo saddexaad athaalisa cashara kii taman iyo saddexaad tartiib ularkaani waaye sidii soo xusn loo tartiibiyo wada macnaha waxa waaye sii ununka oo usoo sheegnay amamnaawaliha in loo ratibo waaye macnaha waxa waaye haddii salaada maalan waxa waaye salaadii ma xiranin adiga salaadii ma xiranin haddii salaada xeriweysi oo magaciisi iska joogsatid mm, oo joogsatid salaadan ad xeraninbe takbiirat lixraam ad la imaanin wax ka ansaxaaya ma jiro salaadaas wax ka ansaxaaya ma jiro xerati ma xeranin waabe iska salaada wadifaaca ariisa marka salaadaasi eber waayo waa jiro ma aha matala haddana salaadaad xeratay waxaa yani aad gudugalas aad gudu gashay yani faatixadii haddii faatix ad akriyeysii oo iska rukuucdid leye salaadii waa xerati faatixa ma akrinin waa iska rukuucdi waa iska rukuucday rukuucaasay maka ansaxaayo ictidaalka istaagida oo rukuuca laga soo baxo lo joosadane maka ansaxaayo arkaan waaye ansaxi maayaan maxaa yeele tartiibtii adka tagti isku xegeen adka tagti wax ma jiro cibr waaye hmm. maxaa yeele intaan kulli arkaanta ana hadii la helo markii yani ad xeratid faataha akrisid soo rukuucdid oo intaasna lagaa helo arkaantana aa sujuud aska ansaxaa ama markaasi kabacdiya hadii adiga walaga helo afalahaan arkaan oo maxaa ah xerashadii faataxadii akrinta yani niyadii xerashadii faataxadii akrinteedii yani markaas hadii oo laga helo ictidaalka fuuciy ictidaalkii marki laga helo in laga helo hubla rukuuc oo ictidaalaay laga helo markaasaa sujuud ina usoo dhacday saa ansaxaa markaas kabacdi lamadii fadhigii oo oo bn sujuudtayni ahaadina ka ansaxaa bacdi sajdada sujuudaay marka maxaa la yidhi xadiiska tago waxyaabahaas oo tartiibta ah hadiska tago manaha fain taraka musa fain tarakahu fain tarakahu fain taraka hadiska tago musaligii ku tartiibtii hadis dhaafo amdan daa camdin camdi ka u saaxib ahaal asea isu dhaafay oo amase camdan liajli camdin mafcuul ajli kari camdi ajliga isu dhaaf kaskiisa isu dhaafay kan sajada saa miaaliy sheekh imaam nawaawi waaa sida kaan sajada waa kaan sajada usoo sujuudi lamida ah waaye oo qabla rukuucihi rukuuciisii hortiisii sujuuday kaan sajada inuu sujuudi waaye qabla rukuucihi rukuuciisi ka hor badala salaatuhu salaadiisi waa bureysaa wax ka jira male macnaha waxa waaye mithaalka qasdigaas u yeelay daa amdi camdan daa camdin xaalaas yeelay و cمدا لأجل cمd فإن سجد kn سجد سجوuد qبلa ركوuعihi بطلت سلاaته سلاaد waa bryey waxa waaye nin ninkaa waxaas نقday nin saab isku dheelaayo as نقday nin saلaada oo ku dheelaayo مanaa متaلاac baa layihahaa cibaadina طaلاacب haday gasho ma ansaxayso usoo la jooga magaciisa ogtiid maanta oo cid ahayn aslaad cid dukatay soom as yahay cidاlfitr ad dukatay مطaلاac baad نقatay duulaayahan si inuu qaban ahaa marki berina gooni iskaga dug dugheyna hadka cibaada leleil ma gelayso wax ka jira male mutlaaci bandhaqaysaa salaadi ciidii may gaarin salaadii dawlaa iska amarta mutahawira waaye axkaamta daraad waa iska aragteen yani waay dhacay waa aragteen saasoo kale le waaye bacdi iska dugti waa la dugti dadna raali iyo dawlada rilhiis ahaan raali dhowrkiisii lamaqsuudi ahaan iskaga raaceen ma ansixin yoon kale maana iska dugkeena asiri cibaadadaasay cibaadadka u dheeldheelana xaaraam waaye mana ansixin cibaadadiisii xaaraamna waaye maxaa yeelay salaada sunayaalkeedi iyo fardiyaalkeedi waktigiisa ay ay rabaan haddii waktigiisa la suubinin aad naqaysaa salaad mutalaacib noqdan xaaraam waaye cibaada dhan badaas le waaye markaasi wax waaye ninkii mutalaacibad nin dheeldheeli waaye macnaha usoo oo joogo asfaataha la faatixda akri kabacdi usoo rukuucinaad sujuud usoo hoobti usoo aan rukuucin a sujuud usoo hoobtay kan way usoo rukuucinaad sujuudki usoo hoobtay rukuuc la-aan ictidaal la-aan aa soo hoobtay naftiis waxaa isleehaa markaasay sujuud bacdiis waxaa laleehaa naftiis markaas waxaa laleehaa bacdi sujuud maho rukuuc u noqo ictidaal saas macnaha tartiib kan xadiis camdi u yeelay salaadiisi iwaay ma ansixeyso maxaa yeele mutlaaci basnaado haddii camdi as ugu tagane hoos yeeli waaye arkaantii yani waxaa laga rabay haddii saa ka dhacdo haddii halmaam ahayd haddii kas isu yeeli waaba burtay salaada dhan la soo celiyo waay haddii camdi ugu tago hadaa camdi as yahay waxaa soormayaa rugniyo ficliga markaas alaa ayri rugniyo ficliga ahaya eyrkiisa ka n kaan sajad oo sujuudi waay maalan ba camdigaas ah fain taraka hadis tago camdan asubo tago kaan sajada badoo sujuud insahaa aska joogi ad waxa waaye kaan sajada qabla rukuuc inaa sujuud rukuuciisa hortiisi oo mase intiis wax akrin rukuuc hortiis ma ahe faatixada isoo soo akrinna sujuud iga soo hoortay amase salaadiis salaa naqsaday camdan asugu salaa naqsaday la gaarin aska salaalsaday salaadiisii waa bureysaa ibar waaye waxaa kolkiisu waajibaa inaad soo bilaabo salaada markaas inaad soo xerto ko ad soo xerto oo yani markaa faatixa as akriyo haddana yani as rukuuco haddana as ictidaalo haddana assujuudo saas waaye wain sahaa hanoo joogo hadal dheeriya wain sahaa iska joogo